subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s waa subaxnimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegantahay siddeed iyo tobanka bisha koowaad labada kun afar labaatanka qodobada saakaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah magaalada kambala ee dalka uganda waxaa maanta ka furmaya shir xasaasi ah oo markaasi looga hadlayo xiisadda u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya shirkaasina waxaa soo qabanqaabay urgoboleedka igad madaxweyne xasan maxamuud ayaa gaaray magaalada kambala ee dalka uganda halkaasi uu kaga qaybgalaya shirka etoobiyana shirkaasi way diiday inay ka qayb gasho wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolka ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo is abaabulay ayaa deegaanka xaramka ee gobolka jubbada dhexe islamarkaana u dhow magaalada jilib waxa ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab kadib markii ay sheegeen dadka deegaanka inay u dulqaadan waayeen dhibaatada ay ku hayda kooxdaasi waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaan sidoo kale idiin soo gudbin doona xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb kaha ah barnaamijka waa mar kale iyo falqaynta wararka

heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo soo xalba ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho xiisadda u dhexeysa dalalka etoobiya iyo soomaaliya ayaa cirkaas kusii shirartay wadamada gobolkana waxay ku baaqayaan shirir deg deg ah oo arrimahaasi looga hadlayo magaalada kambala ee dalka uganda waxaa maanta ka furmaya shir u dhexeeya madaxda wadamada urur goboleedka igad kaasi oo looga hadlayo xiisada kasoo cusboonaantay gobolka islamarkaana u dhexeysa soomaaliya etoobiya dowladda etoobiya ayaa shirkaasi ka cudur daaratay inay ka qayb gasho waxayna sheegtay in markaasi arrimo kale ay ku mashquulsan tahay oo ay markaasi dib ay kaga soo sheegi doonaan ka qaybgalka shirka urur goboleedka igad madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray xalay fiidkii magaalada kambala ee dalka uganda halkaasi uu kaga qaybgalayo shirka urur igad shirkaasi ayaa waxaa looga hadlayaa xiisada xiisada u dhexeysa dalalka etoobiya iyo soomaaliya iyadoona heerkii ugu sarreysay gaartay dowladda soomaaliya ayaa maalintii shal ahayd waxay hawadeeda ka celisay diyaarad ay leedahay etoobiya iyadoona diyaaraddaasi la sheegay inay waday saraakiil sarsare oo etoobiyaan ah kuwaasi oo ku wajahnaa magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan urur goboleedka ayaa shirkaasi waxaa la filayaa inay ka soo saaraan warmutiyeed ku aadan xaaladda gobolka iyo sidii loo dejin lahaa xiisada soo cusboonaatay hase yeeshee markaad fiirisid labada wadan waxay isla gaareen meeshii ugu sarreysay afyeen u hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka warbixiyey shirka ka dhacaya dalka uganda oo looga hadlayo xiisada gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay soo gaareen magaalada kambaala ee dalka uganda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa halkan waxa uu kaga qeybgeli doonaa shir aan caadi ahayn oo madaxda urur goboleedka igad ay isaga imaadeen faragelinta dowladda etoobiya ay ku samaysay madax banaanida dhuleed iyo midnimada qaranimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale waxay ka qeybgeli doonaan shirka isbahaysiga wadamada eh, dhexdhexaadka ah kaas oo isla magaaladan kambaalla ka dhici doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ay halkaas kusoo bandhigi doonaan baaxadda xadgudubka etoobiya ay ku samaysay midnimada iyo madax banaanida soomaaliya iyo dhibaatada ay ku yeelanayso xasiloonida iyo nabadda gobolka iyo guud ahaan caalamka wafdiga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xoojinaya go-aanka baarlamanka federaalk soomaaliya ay ku laaleen is-afgaradkii sharci darada ahaa ay kala seexdeen ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo madaxweynaha maamulka somalilan kaas oo khilaafsan heshiisyada labada dal mabaadiida aasaasiga ah ee midooda afrika xeerarka heer igad iyo heer caalanba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa intuu halkan joogo wuxuu la kulmi doonaa madax kala duwan oo dunida isaga timid shirka isbahaysiga dowladaha dhexdhexaadka ah ayaa waxaa ku midaysan boqol iyo labaatan dowladood dowladda federaalk soomaaliya ayaana waxay la waraagi doontaa in madax banaanida iyo qarannimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay dhowran tahay faragelinta dowladda etoobiya ay ku samaysay eh, midnimada iyo madax banaanida soomaaliyeedna ay kaasina waxa uu ahaa afyeen u hadlayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaasi eh, ka qeybgalaya shirka u dhexeeya madaxda wadamada urur goboleedka igad oo looga hadlayo xiisada kasoo cusboonaatay gobolka geeska africa wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka haddaan eegno gobolka jubbada dhexeed maxamed cabdi xuseen oo markaasi la soo xiriiray idaacadda kulmiya haddana ku sugan sida uu sheegay ee degmada baraawe ee gobolka jubbada gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in deegaanka xaramka oo ku yaala gobolka jubbada dhexe ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab kaasi oo ay sheegeen in dhibaato xoogan uu ku hayay dadka deegaanka ninkan ayaa sheegay in muddo saddex maalin ah ay markaasi waddada kusoo jireen isla markaana doon ay kasoo raaceen xeebaha ku teedsan degmada baraawe ee gobolkaasi haatanna ay ku jiraan gacanta dowladda ayna ka sugayaan sidii ay u abaabuli lahaayeen ciidamo deegaan ah oo xureeya deegaanada gobolka jubbada dhexe oo dhibaato xooggan ay ka taagan tahay waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaa idin hayna magacaada ku bilaaw idaacadda kulmiye maxaa ula soo xiriirtay magacayga waxa waaye maxamed cabdi xuseen haye deegaanka xaramka ee gobolka maxaa ka dhacay waxaa ka dhacay qorsho waxaa ka dhacay in lagu qaarijiyo amiirka amiir ku-xigeenkiisa ah in lagu qaarijiyo oo aan go-aan ku gaarnay inaan madaxa ka jirno waana ka jirnay kadibna hubkiisana waan kasoo qaadanay annagana waan kasoo farabaxsanay alxamdulilah deegaanka yaa gacanta ku haya waxaa gacanta ku haysto meesha shabaab baa gacanta ku haysto shabaab gacanta ku haysto shacabkii aad bay u gumaadayaan xoolihii iyo wax kasto iyo gabdihii iyo ehladii aan ka dhalanay oo dhan gumaad bay ku jireen alxamdulilah gumaadkiina hadda kolley hadii oo ninkaasoo waajibkiis la marsiiyana dadkii bay haddana ku kaceen inay afduubtaan ay yidhaahdaan nimankii ninkii nin bay naga dileen fakad nimankiin waa naga rabaa dadkii shacabkiibay ku afduubtay ku qaraareen annagan markaan waajibkeena kasoo gudanan waa kasoo tagnay alxamdulilahi wax waajiba hadana haddana waxaa noo balanaya in anigana weliba aan aga sii harayn oo barta ay joogaan weliba aan halhal ugu gumaada weliba aan jeclahay weliba deegaanka aad hadda ninka shabaabka deegaana inta badan ay gacanta ku hayaan al-shabaab sidee in kugu suurto gashay in nin al-shabaab oo sargaal ka tirsan ah eh, aada ku dishaan waxaa sidiisaba waxaa la yiri ninka ragga ah eh, ciil cadaab buu ka doortaa marka waxaan ciil ka badan oo ciil dartiisa aan u noolaa weynay inaan go-aan waxaa ku gaarnay ninkaas aan u dhamayno oo ehelkeena iyo xoolaheena iyo dadkeena iyo qaraabadeena inay xornimo ku noolaadaan wixii hadda ka dambeeyana waxaan jecelnahay inaan dawladaba inay karab nagu siisa anig weliba aan aad iyo aad aan gumaadeen waana halbowlihii oo labada dhinac laga deganay kulley nimo nin ma tahay kulley meeshaas horta kulley hadii istiraado waa suubinayna ma suubi karti hadda maxaad marka eh, samayseen markaad ninkii disheen qoriga aad qaadateen kadib waan kasoo tagnay waan ka soo baxnay markaan soo baxnay adiga saddex habeen baa wada ku jirnay kadib dooman baa nagula soo qaaday doontii barabeyna keentay haddana alxamdulilaahi meel nabad laha jugnaa dowlada federaalka soomaaliya gacanteeda ku jugnaa alxamdulilaahi wax fircoone mooyaane iyo barwaaqo iyo bashbash mooyaane dowlada labidbaar bay nagu soo dhaweysa waan ku farxday aad iyo aad bay ugu farxday waxaad sheegtay in dhibaato badan aa u dulqaadan weyseen wax badan aan dulqaada weyne gabdhaheyni ay kumaanayaan ehelkeyni xoolihii iyo xornimo iisa ku noolaaneyni magaalada aan xornimo lagu noolaaneyni kullii xornimo daran hadda sideeda waxaa layihi adduunkana ciil waxaa layihi cadaab baa laga doortaa intaan dadkeenu kumaadi lahaayeen waxaan go-aan ku gaarnay amba aan ku dhimano meeshaas amba nafteeno ilahay noo badbaadiyo ayagan aan ku jirno wixii dambeeyan aan dhamaystiran hadda maxaa xal ah haddii mar eh, aad deegaankii aad kasoo tagteen dadkii shacabka in ay ku sugan yihiin ma laga yaabaa in aad samaysaan howlgal ka dhan ah al-shabaab aad iyo aad aad iyo aad si wanaagsan si wanaagsan weliba waxaan garab weliba iyo guul iyo gobonimoba ka sugaynaa dawladda federaalka soomaaliya loogana hari maayo hal hal mooyaane xataa iska daaye gabadhooda inay isku noolaanayna balmaanta qaadayna kaasinay waxa uu ahaa maxamed cabdi xuseen oo markaasi ka warbixinayay ninka sargaalka sare oo al-shabaab ka tirsanaa ay ku dileen deegaanka xaramka ee gobolka jubbada dhexe weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarna waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan yaduulayo soconaya baddayaa dawaafaya yadabaalo aadaya kii lughaya iyo yase ilac doonaya wajilibodhay daaridida dhaqdhaqa weeye fiisa lakhama doonaayo baasabora daanha u khaliine alan duuladha ma lahe oromayani digay ninka duulayow heedhe hadhow muran ma doonaayo haddii leenku kula deego haddii daadka kula taago dib hadaad u soo noqoto dembi anigu anigu kumalihi lihi waar walla weynay haddaa hawada ka celiseen wafdigii itoobiya ee noo soo socday ictiraafka noo siday dee dhulkaannu soo marinaynaa wartafasow hargaysa orama ka tuugsataa joogtee car ma keeni karta abiy axmed afkaday kuwa tuugsanaa shaka weyn haayaan beebeenaumalisa warkalamaana waxaa la yidhi abwaan hore miduu yidhi ayaan maanta aragnaaye mitid farayar bataa kama macaasha jirtaane etoobiya siday maagtay iyo malihii beenow aryaa ah, waxaa kaloo la yidhi mida midhega male hadduu malag dhawaaqe magansaday wedkaygii ah, ah, qabi iyo hees amane wanohatenamiya tafasow dhulkuleha martiyonay meelka koraytoba maanyo unilenla markabadaletamaka duulu doona bravo wabgayrarati laakiin caanakho baa iyo boqole waa joogtaa war dawlad ma lahan soomaalidiiyo damicii beenowye dabaabaad inaan heli karniyo danab iyo baasuuke ama aan isdaafici karnaan codar ku daahnayne dulmi iyo anaaniyo haddii nala ka dayn waayo ilaahay dad buu naga dhigay dirir ha loo xayto bilaahi dagaale ma fiino anaka waa rabnaa isadhaxgala waay jaceyla walaalinimo waay aryadhaha hadda ka hor dulmiga etoobiya waa tii la yidhi diidnaye ogow dalkayagaa ninkii doonaayayo inuu duudsiyaa rabow annagu diidnaye ogow abdulow runtaa daahay inu qabataanta nafuulayn wal noogaaday langihanadama duhur soomaali dablakuhuriye eh. armadayoo ciyaartaydii baydhaba waa la soo celiyey miyaa tiri waal walla weynay diyaaradda iyo wafdiga hargayse laga celiya annagu waa ka dibaaqayna waxaana moogtii inaannu qaran madax bannaan hadayga haddayga wallantaa la yskaga hadhayn dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daraymardawaaqlowbowa ciidankaad ku faanaysa gooja haddaannu ku barannee dariska waan la hadlayaa dirayaa fariin nabadna waa daadaxshaa ninkii taa diidanaya dab iyo huluc u yaal waaqlow dariska kadooy ama kadiinga laarey doorashadii oota daraankii ka galo waar balmadow biyaacab warkalamaanay war ma haysaane diyaaraddii wafdiga itoobiya hargeysa u waday waa laga celiyey ow haddaba biriqdaar baa hawada isu taagtay war hawadaa kale wareeg laga yidhi birgaada dhiibanana walku diiday bawe eh. waa iska dulqaadhinaysaa xarka alamiqa waa ilaalinaysaa walaahi heer haddaa ilaalinaysa korkaagu ha markii hore waxaa doonta <laughs> war hadda boor isku qaris weeye sameeyey booriskuharis weye tabar baa u run sheegtay warwarkaa naga dhex gelinine wafdiga markii la celiyey tii shacabka waa la ogolaaday inay soo degto war si fiican ma loo baara shacabka inay ku dhex dhuuntaan sow lagama yaabo <laughs> siyaasadayna qoto dheer maalafahma qaro tafasow bilaasaan kooday aammiinkiiyo nikiilashagayane maalantiinikiilashagayane saas oga warya naw igawale madabe oromada nooga dhow warbow halgaysalku bay ku yimaadaan nin oromadu warwaaqle bilaashu oromada u xijinayaa madeeye ra-iisul wasaare xamse wuxuu yidhi muuse biixi somalilan inta bini haashim iyo quraysh ka saaray abtirsigii durriyaddana nasakhay ayuu laftinnagaa dalaq siiyey warkalamaanay waxba ladiima sheegi karo in yarba warku waa naga qastaane hay duulista hawadu war saxaafadeed bay soo saartay waxay sheegtay inay hawada soomaaliya ka celisay diyaarad wafdi itoobiyana sidoo sharcidaro ku socotay oo aan wax fasaxa qaadan iyo ruqsad waxayna dhaheen ma aqbali doonno hawadeenna in lagu xadgudbo duulimaadka shacabkuna waa sidiisiiyay dhaheen laakiin cid kaloo dulmi ku socoto ma mari karta hawadeenna hayaay war madiirad bay ku eegayeen <laughs> waaqlow dowlad baynu leenahay hawada way ku filan tahay la diyaari hoogii loogu talagalay naw oo xaggaana nagaga keenteen war kalemaanay war mahaysaane dhammaan soomaalida waxaa muuqata inay isku raacsan yihiin xadgudubka itoobiya in laga hor tago waxaa war saxaafadeed soo saaray siyaasiyiin isugu jira madaxdii horee dalka soo hoggaamisay iyo kuwa hadda haya iyo kuwaba mucaaradka ka tirsanaa jiray waxayna kale yihiin magacyadoodu sheikh shariif sheikh axmed shariif xasan sheikh aadan cabdiweli maxamed cali gaas cumar cabdirashiid cali sharmaarke xasan cali khayre ridwaan xirsi maxamed cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdishakuur doctor cabdinuur shiikh maxamed cabdulqaadir cosoble cali iyo cabdinaasir cabdulla maxamed oo dhammaantoodba si wada jir ah u soo saaray duulaanka guracanaya etoobiya si wada jir ah in looga hortago aa maxaanuu samigay cabdullana wuxuu ku leeyahay ow badyaa webi iyo bannaan la beeci maayo waana been badya webi iyo bannaan la beeci maayo waana been abudulow adhiya saamiqa xariqa way warwar mahaysaan madaxa shirkadda etobian airline misfintisow isfin istisna ununka xaa noogu jira war ninku b b c waraysi siiyeeye wuxuu yidhi diyaaradii wafdigeenna sidee hargeysa u socotay adhisababa ka duushay waxaa lagu qasbay inay dib ugu soo laabato adhisababa now war maxay noogu soo sheegi sheegi waayen umayrboodkaa ku sugayseemba war hadday sidaa u cabsanayaan maxay qoraxda noogu dileen war diyaaradda wafdiga etoobiya sideed la celiyey waxaa la soo bandhigay hawada meesha ay ka maraysay marka la celinahayey waxaana la sheegay jigjiga dusheeda inay maraysay halkaa haddii aad soo dhaaftana adigay kuu taallaa baa layidhi warbowa suuqada iyo waddooyinka muqdisada kaamarada ugu xirteen hadda miyaa erkana kaamara ugu xidheen waar bashiiroo buntland laftigeedu nagama howlyaro iyaduna goonnii bay isku taagtay berribaa adigana hawada lagu fariisan doonaa warbow taa cid kale kadhaama jidho inay warmaysiine shirka igad itoobiya waxay sheegtay inaysan ka qaybgelayn warbo waxay la tagaanin miyay waayeen eerama aamol oo isa koshakiisnyaaleeri waar madayo maxaa la aamay war xildhibaan cabdiraxmaan cabshakuur wuxuu yidhi marba itoobiya haddii ay ka baaqatay shirka igad inay ka qayb gasho soomaaliya diblomaasiyadda waa uga adkaatay sababtoo ah igad waxay ahaan jirtay urur itoobiya danaheeda ka shaqeeyo waxay doonto ay ku fushato maantase waxaa muuqata siyaasaddii igad in looga adkaaday soomaaliyana booskaas ay la wareegtay wana waa jiijiifanayna waa soo kicina dibulmaasi ka tarwanaay aryaa tafasow waan ogtahay waana naadiise nagaamiyaad wax ku naaqe waan nafti naqa badi naqa anaqadhi naqa naw oo faysal calo waraabe muxuu noo wanjalay halkaynu joognaa ma hirsana ma hilinba ma dhulki hoosa waaban heeda daabe war kalemaanay warmaysiine ra'iisul wasaare xamse wuxuu khudbad ka jeediyey shirka jaamacadda carabta waar somalilan hala ixtiraafo intaanu dhulka xaraashin miyuu yidhi alxabashiyiin alahmayriyuun laa yataarfak walaa yatamanagyaray waryamadhe anika corimo waaya habasha manihin nin intaan la aqoonsan dhulkii ku bilaabay eh. haddii aan ixtiraafno arrinkuu fali doono eh. isweydiin ma lehe ahaayeen sidee loo aqbalaa war annagu dhulmaanu ibsana waanu karaynee dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa afka anianagu qabto runtaa waay annaga waxtiraafinaa wartasafow fidna hurida lama toosiye ficilka qaar daaya war waxaa kaloo la yidhi gobonnimo ninkii beeciye sayladana geeya waxa uu ku soo gadanayaa soogunnimo maaha warwarka waa naga dhex gasheene ra'iisul wasaare xamsa shirka carabta wuxuu uga qayb galay qadka intarneetka khudbad kululna waa u jeediyey itoobiya iyo damaceedana waa ka hadlay israa'iil iyo xasuuqa falastiina ay ku haysana waa ka hadlay waraa horta kaali soomaaliya caydhabteera badina afrikaana miya caraba miya orabinima gashi tafasaw dadka badagasi banu hashim aanu laakiyow hadda coriimo waay war anugu oramayo carab midna ma nihin warwaaqlow ma degana warkaadu yee

balda uun isugu beer waha kuugu daran sheeg eh. ha lagaa daweeye nawarde annaga aqoonsi baa noogu daran anaaba khusii maxa kaloo rabata waar maxaad badna siisaa hawadii baa lagaa celiyey qawdhinow samir dhulkaa soo marayna war kalmaanay war ma haysiine eh. afhayeenka aqalka cad ee maraykanka eh. oo uu dhinac taagan yahay xogeeyaha gaashaandhiga ee maraykanka war kulula ka soo baxay war lagu gubi rabay somalilan hala xisraafo miyuu war naga joog waqlo warkaa naloo waday ixtiraaf baa kuwaalaye war warkaa nagadhe warxaggelina afyeenka maraykanka wuxuu yidhi faragelinta etoobiya ay ku haysay soomaaliya iyo heshiiska dhex maray iyo etoobiya waxay khatar ku tahay amniga geeska afrika iyo amniga maraykanka waxayna lid ku tahay dagaalka lagula jiro argagixisada mana aqbalayno aryaa reer mudugu markaasoo kale waxay yidhaahdeen safaray ka kacday war sacuudiga oo dowladaha etoobiya taageero ugu weynaa wuxuu yidhi madax bannaanida soomaaliya in lagu xadgudbo ma ogolin war etoobiya intaasoo dhammaa la hadashee dhiman dhiman miyaa xaylisoo taagan yihiin badan biyo lagama celi karo yaa hadday sun ku jirtame waar dee siinayna war gabaraaddika hore banaanbaxyadii dhacaya ka hadasha waxay tidhi abiy axmedow haddaad bad uxiisi qabto webigaada cusbu ku darso ee hana wareerin war gabar kaloo bannaanbaxa ka qayb galaysa iyaduna waxay tidhi ilaahay abuurta itoobiya badla'aan dhigaye sidee muuse u siin karaa bad ilaahay ku abuurtay eed ma lehe ku arka ayaan daran warkalamaanay war ma haysaane wiilkii madaxweynaha maxamed xasan sheekh maxamuud maxkamaddii la saaro waxay sheegtay shilka uu galay muwaadinka turkiga ah ku dhintay inuu ahaa mid caadi ah wax ka aysan ku jirin waxayna hadda ku xukuntay sagaal boqoloo dollar warwarkii mucaaradku ay shacabka ku marin habaabinayeen suuq ma yeelan waaye war kalemaanay war ma haysiin abwaankii layidhi jilibu uu fakaday nigeeye xali uu soo hadlay war ma hargeysuu ka soo hadlay war meeshuu joogo ma sheegayna wuxuu yidhi boqol maalmood kadib waa idiin salaamayaa soomaaliyay wixii hadda kadibna telegaraamkaas kala soconaynaa war abwaanku boqolka maalmood mucaskar miyuu ku jiray war dad badanoo warkiisa komenti ka dhiibtay waxay dhaheen intii wax kaa sheegtay oo ku xamatay kuma jirno war marba haddii telegaraam aaday inuu jilib jooga ii caddaatay war nabadii nool intii nageeye la weysnaa waxay ummadda u sheegayeen sidii igraan oo kalea ah inta la dilayaa la qariyey war nageeye waa soo hadlay igraana soo hadasha maxaa loo dhihi waay war kalemaanay war ma haysiine siyaasiyiin iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxay kenya ka dalbadeen wasiirkii hore amniga jubbaland cabdirashiid janan geeri iyo nolol inay meel ku soo sheegaan sababtoo ah isagoo nairobi joogaa la waayey in la afduubtayna waa la sheegay war wasiirka amniga jubbaland dhowmaal wuxuu yidhi dowladda kenya waxaan kala hadalnay inay raadiyaan cabdirashiid janan caddayn buuxana ay keenaan war cabdirashiid janan soo xamar ku xirnaa la waayo waxaan la arka soo kismaayo taagane ama uu haddana meel kale ka soo hadlaa warormuudiyo nabasugudi maxaa lagu dhadhexaadiyey war qoraala dowladdu soo saarta waxay ku sheegtay in heshiis laga gaaray khilaafka yaroo taagnaa hormuudna ay amniga la shaqayso dowladduna ganacsatada ay xaq dhoorto qoraalladii la isdhaafsadayna hawadaa lagu cunayo waa la saaray war xalay dhalay miyaa laga soo qaaday war madaxweyne qoorqoor oo digroto soo saaray wuxuu dugsiga hoose dhexe iyo saree degmada xaradheere ugu magac daray allaha u naxariistee taliya shahiid suul nuuge magaciisaa lagu qora miyuu urur mahaysaana reer xaradheer waxay u dabaal degeen sanadguuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii laga xureeyey argagixisada dadkii xureeyana allaha u naxariistee taliya suulnuug ka miduu ahaa waana mudan yahay in dugsi iyo magaalo iyo goobo muhiimaba ah loogu magac daro war xildhibaan waa wuxuu yidhi allaha u naxariistee taliya suulnuuge wuxuu ahaa daljirka dahsoonoo la hubo allahayow nin daacaada allahayow nin daal aliina eh. deeqdaada ha u siminfariimahaasi ee xubintii kalamaan ka sii horreysay waxay gebgabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa kala socodsiinayay shariif sheeke in uu farsamaynayey nabadgelyo